alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii duruus albalaaqa ayaynu ku soo jirray waxay mu'alifiintu yidhahdeen raximahum ullah waqad takhruju alfaadu listifhaami can macnaaha alasliyi limacaanin ukhara tufhamu min siyaaqi alkalaam waa dhacdaa inay ka baxdo erayada istifhaamku can macnaaha al asliyi macnaheedii asliga ahayd inay ka baxdo waa dhacdaa oo ay u baxdo limacaanin ukhraa macnayaal kale u baxdo nusakha qaar waxay qorayaan ukhraa laakiin laa farqa waayo jamcu taksiirka hayrulcaaqil u sugnaaday waxa bannaan in mufrad lagu sifeeyo mu'anasa iyo in jamac mu'anasa lagu sifeeyaa labaduba bannaan laakiin qaliil iyo kasiir bay kala leeyihiin waxa badan mufradka in lagu safro sida kalena waa fasiix waxay u baxdaa limacaanin ukhara macnayaal kale ama ukhraa macnayaashaa kale oo tufhamu min siyaaqil kalaami hadalka siyaaqiisiyo taxiisiyo tarkiibkiisa laga fahmaayo oo laga garanayo bicibaara ukhraa haddaynu tilmaanno waxaynu u jeednaa istifhaamku wuxuu noqdaa xaqiiqi iyo hayru xaqiiqi istifhaamka xaqiiqiga ahi waa kaa laynoo soo sheegay siiqada istifhaam macno aan xaqiiqi ahayn oo majaazi ah ama bicibaara ukhraa farci ah oo ay u timaado oo istifhaamkii dhabta ahaa aan ahayn ayaa jirta macaanidaasina waa badan yihiin macnayaal badan bay culammadu sheegeen bacdi ka mida ayaa mu'allifiintu soo aroorinaya macaanidaa kale looga jeedi karo ee istifhaamkii xaqiiqiga ahaa aan ahayn siyaaqa hadalka ayaa laga garanaya iyo tarkiibkiisaa laga fahmaya ka taswiyati waa sida taswiyo macnaha koowaad ee siiqadii istifhaam inta la isticmaalo aan macno istifhaam looga jeedin ee macno kale looga jeedo waxaa ka mida ah taswiyayadoo loo jeedo simis laba shay la simaayo in looga dan leeyahay naxwu sawaa'un calayhim ay mustawin calayhim waa u siman tahay a andartahum am lam tundirhum ay indaaruka wa cadamuhu digistaada iyo digisla'aantaadu waa u siman tahay sawaa'un waxay noqonaysaa khabar muqadamay noqonaysaa khabarkaa waxaa lagaga khabrayaa masdarka la dhalaalinayo ee mubtadaha noqonaya ayaa lagaga khabraya masdarkaa waxaa laga dhalaalinayaa ficilka soo socdo a andartahum am lam tundirhum baa laga dhalaalinaya oo waxa la yaqaanay marka la yidhaahdo masdar baa munsabik ah oo dhalaashamaya dee xaraf masdari ayo ah ficil ka dambeeyaa laga dhalaalin jiray wax xurufulmasaadir ah oo meesha ka muuqdaana ma jiro xurufulmasaadir maxay ahaayeen shan bay ahaayeen haye an haye anna laba maa low kay yacni xuruuftaas markay la kulmaan ficil waxaa dhici jirta in masdar laga dhalaaliyo wa an tasuumuu khayrun lakum khayrun waa khabar wuxuu khabar ka yahay wuxuu khabar ka yahay masdarka laga dhalaalinayo anta iyo ficilka ka dambeeya masdarka munsabiga ah ee ka dhalaashamaya oo sawmukum ah baa lagaa khabrayaa khayrun marka taasaa la yaqaana marka haddaba haddaan xaraf masder meesha oolin maxaa loo yidhi masder baa la dhalaynaya aksarka culammadu waxay leeyihiin iyadoo xaraf masder aanu meesha oolin ayaa haddana masder la dhalaalinayaa oo waa sabkun min ghayri saabik xarafkii dhalaalinaya iyadaanu oolin baa haddana la dhalaalinaya qariinana waxa u ah taswiyada ka hormartay kaasi waa ra'yiga afarku qabaan culammada carabiyada qaarkood sida sheikha la yidhaahdo mustafa alkhalaayiini saaxibu jaamici duruusi alcarabiya kitaabka weyne la yidhaahdo waa sheikha iska leh waxa uu ka mid ahaa caalim culammada carabiyada ah qarnigii saddex-iyo tobnaad noolaa ayuu ahaa qarniga afar iyo tobnaadna dacalka waa la soo gala wuxuu allifay kitaabka jaamicu duruus alcarabiya la yidhaahdo ayuu allifay waana kitaab aad looga daba dhacay oo naxwihii iyo sarfigii mujallad dakhmiya oo uu ku kulminayo weeye iyo weliba qayb imlaaga ku saabsan waxaanu ahaa caalim carabiyada ku fiican buu ahaa waxaad garanaysaa sida looga daba dhacay kitaabkiisii dabacaad fara badan oo aad iyo aad u badan ayaa la taabacay kitaabkiisa dabcaddan haystaa waa dabacaddii lix iyo soddonaad iyadoo daar keliya tirsigay tirsatay inta gooray daabacday ay ku saabsantay waa dabcaddii lix iyo soddonaad weeye dabcaddan haysta oo wakhti hore qadiima weliba ahayd wakhtigay taabaceen wuxuu isagu odhanayaa ra'yi buu ku tegayaa ku saabsan xuruufulmasaadirta waxaa ka mida hamsadan baa ka mida taswiyada dabadeed dhacday sawaa'un dabadeed hamsada dhacday xuruufulmasaadirkay ka mid tahay oo maadaama culammadii carabiyadu isla wada oggol yihiin halkaa masder in laga dhalaalinayo xaraf masderna ay leeyihiin ma yaallo yaa shaadna aynay ahaynay qiyaasi tahay oo qur'aankii ay ku imanayso dee faa'iq waxa ah arrinka noocaase qiyaasiga ah ee shuduud iyo fasaaxa la'aan iyo wax la mida aan lagu xambaaraynin dee wax kale ma dhaqna mooyaane in la yidhahdo hamsada iyo xarfu masdara mawdicaas waa xaraf masdar waa xarfun masdariyun fii hada almawdic ma hamso oo dhan waa hamsadaa bacda sawaa'in iyo waxa la midkaa dhaada sawaaunna waxaa soo gelaya wixii kale la nooca sawaaun ee macna taswiye sheegaya marka macnuhu wuxuu u dhacayaa sawaa'un calayhim ay mustawin calayhim waa u siman tahay indaaruka wa cadamuhu macna su'aalu fasiri mayse qalad waxa ah mawdican oo kale in istifaam loo fasiro miyaad u digtay mise umaad digin yaa oo su'aalnimo la fasiraa waa qalad laa maxalla laha ee waxay noqonaysaa way u siman tahay a andartahum am lam tundirhum digistaada iyo digisla'aantaadu indaaruka wa cadamuhu bes macnahaasi waa ka koowaad waa taswiir macno istifhaam loogama jeedee in la simayaa looga jeedaa qariinada siyaaqaana laga qaadanaya laba macnayaasha kale loo isticmaalo siiqada istifhaam ee aan asliga ahayn waxaa ka mid a wannafyi sida nafyigoo kale ayaa ka mid a diidma in looga jeedo waa macnaha labaad ee kale loo isticmaalo ee aan istifaamkii ahayn naxu hal jazaau alixsaani ila alixsaan hal jazaau alixsaani samafal la samafalo abaalmarintii miyay ahaatay ma ahaane waa istifhaamun bimacna nafyi waatay yidhahdaan siiqadu waa su'aal asaalatan xagga lafdiga laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi buu u dhacayaayo maa jazaa'u lixsaani ila lixsaan samafalis abaalmarinteed may ahaanin ilalixsaanu in loo samafalo mooye wax kale ma ahan istifaam kastaad aragto ilaa inay ka daba dhacday muraadka looga jeedaa waa nafi mawdic kastaad aragto istifaamkii inay ilaa ka daba dhacday macno nafyaa loo jeedaa ma u soo aroori kartaa macno nafyi yadaan ilaa ka daba dhicin haa way dhacdaa yadayna ilaa ka daba dhicin inay macno nafyi u soo aroortaana waa dhacdaa saddex waxaa ka mida macnayaasha loo isticmaalo wal inkaari diidma wax la diidayana waa dhacdaa in loo isticmaalo istifaamka naxu aghayra allaahi tadcuun ma ilaahay cidaan ahayn baa tadcuuna baryaysaan yaa aayadda allah u yidhi alaysa allaahu bikaafin cabdah alaysa allaahu miyaanu ahayn ilaahay bikaafin cabdahu mid kaafinaya addoonkiisa miyaanu ahayn yacni waa yahay baa macnuhu dhacaya istifhaamkan waxay culammadu yidhaahdeen waxaa looga jeedaa inkaar baa looga jeedaa istifhaamkana marka inkaar looga jeedo shayga munkarka ahee la inkirayo ayaa lagu xigsiiyaa oo ku xigaya a ghayra allaahi tadcuun waxaa la inkirayaa ducada lafteeda maaha waxaa la inkirayaa waa in markaa hayrallaahi uu yahay kala baryaya haddii duca lala yimaado ilaahay la baryaayo allahu la baryaayo dee la diidi maayo marka aghayra kaa istifaamka ku dhegganee ku xiga ayaa inkaarku ku dhacaya alaysa allaahu bikaafin cabdah hadda ficilkii baa lagu xigsiiyey laysa istifaamka caynkan oo kale ana ee nafyi istifaamku uu gelaayo culammada qaarkood waxay ka cabbiraan istifaam taqriir waa istifaam taqriiriya bay yidhahdaan culamada qaarkoodna waxay ka cabbiraan waa istifaam inkaari ah asheekh ibnu cusaymiin laftiisu waa ishaarayaa sharaxiiso waxa uu tilmaamayaa mashaayikhdu waxay yidhaahdeen mu'allifiinta ahi istifaamkani waa inkaari laakiin culammada kale waxay sheegi jireen istifaamku inuu taqriiri yahay waxaa ka muuqata sheekhu inaanu marku tacliiqa samaynaayey aanu xasuusnayn culamo kaleoo sidan u dhigay oo mu'allifiinta kitaabkan qoray aan ahayn waxaanay ahay duruustiisu irtijaali oo laabtiisa waxa ku suganee uu xafidsan yahay buu shiikhu sii dayn jiray laakiin khilaafka arrinkaa ku saabsani waa qadiim oo culammadu aad bay u sheegaan laba qowl bayna keliyihin shiikhu laakiin marka dambe waa tawjiihinaya hadalkooda ahlucilmiga qaarkood baa soo naqliya khilaaf inuu ku sugan yahay istifaamkani ma inkaariba mise waa taqriiri haddii la yidhahdo istifaamku waa inkaari waxaa macnuhu u dhacayaa laba nafyaa kulmay oo inkaarkii macno nafyu daaran yahay nafyi kalena waa la kulmay alaysa allaahu bikaafin cabdah alam nashrax laka sadrak alam yajidka yatiiman fa aawaa waxay tahay nafyi qumman iyo istifhaamkii oo inkaar looga jeedo macno nafyi noqonayaa kulmay qaacidaduna waxay tahay nafyu nafyi isbaatun shay la nafyey haddii la sii nafiyo wuxuu noqonayaa wax la sugay nafyigii baa la nafyinayaa nafyiga haddii la nafiyo wuxuu noqonayaa musbat alam yajidka yatiiman lamtu waa xarfu nafyin hamsaduna waxa weeye waa inkaar hamsadu maadaamay lil inkaari tahay macno nafyay u dhacaysaa labadii nafyi markay kulmaan waxay la macno tahay wajadaka wajadaka daallan fahadaa saasuu markaa noqonay marka labada qowl culammadu waxay yidhaahdeen mu'addahoodu wuxuu noqonayaa bimacnan siduu alcallaama maxamed alamiin ashinqiitiba ku sheegaayo kitaabkiisa alcadbu namiir oo markuu sheego inay culammadu laba qowl ka leeyihiin istifhaamka noocaasoo kale ah maxamedulaamin ashinqiidina wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i alcarabiya baxar buu ku ahaa cilmiga carabiyada aad yo aad baanu ugu baacdheeraa maxfuudaadka weliba uu xafidsanaana aad yo aad bay u badnaaye marka wuxuu odhanayaa culammadu waxay ka leeyihiin istifaamka noocaasoo kale laba qowl labadii qowl buu deedna sharxayaa markuu sharxa ayuu wuxuu odhanayaa khulaasada marka ugu dambaysa mu'addaha iyo macnaha ka dhalanayaa waa bimacnan marka waxa weeye haddii la yidhaahdo istifaamku waa taqriir iyo haddii la yahay waa inkaar waxaa markaa uu dhacayaa macnuhu bimacnaa sidaas aawadeed ficillada nafyigu galay sida alam nashrax laka sadrak waxaa lagu cadfay ficil maadi ah wa wadacnaa canka wisrak wa wadacnaa xaggay ku cadfan tahay waxay ku cadfan tahay macnaha ficilkan hore la soo sheegay oo macnuhu wuxuu u dhacayaa sharaxnaa laka sadrak wa wadacnaa markaasaa lagu cadfay alam yajidka yatiiman fa aawaa wa wajadaka daallan fahadaa alam yajidka yatiiman ay wajadaka yatiiman waxaa markaa lagu cadfayaa marka dambe wa wajadaka daallan fahada marka istifaamka inkaariga ay yidhaahdaan culammadu wuxuu noqdaa mid waxa weeye shaygaa la inkirayaa uu ghayru waaqic yahay cidda sheeganaysaana ay noqonayso cid ku been sheegays marka istifaamkii midna waxaa loo isticmaalaa takdiibi baa loo isticmaalaa midna tawbiikhi baa loo isticmaalaa marka ka tawbiikhiga looga jeedee canaanta looga jeeda waa waaqic waa wax waaqic oo dhacay culammada qaarkood labay ka kala dhigaan istifaamka tawbiikhiga iyo ka inkaarigaa culamada qaarkoodna istifaamkii inkaariga ahaa bay u qaybiyaan tawbiikhi iyo ibtaali ama takdiibi marka ka ay canaanta looga jeedo waa shay waaqic oo dhacay laakiin lagu canaananayo laleeyahay in saa la sameeya ma habboona waa qalad in la sameeyaa midna waaba la beeninaya oo waxa leeyahay maba jiraba istifaamka inkaarigaana maaha mar walba inuu nafyi laazimayo wax nafyi un la gelinaye waxaa dhici kartaa shay musbata in la geliyo astafa albanaati cala albaniin ilaahay miyuu ka doortay hablaha miyuu ka doortay inamada waxaa loo jeedaa waa istifaam inkaari ah oo ibtaali ah ama takdiibi ah waa la beeninayaa ay mastafa albanaati cala albaniin shay waaqica maaha noocna wuxuu noqdaa nooc tawbiikhi looga jeedo laakiin waaqici ah oo dhacay oo lagu canaananayo oo la leeyahay inaad samaysaan ma aha waynaydaan markaa sidaa samayn maa yanbagii lakum daalik a ghayra allahi tadcuun waxaa looga jeedaa tawbiikhi lagu canaananayo marka waaqici waa tahay oo yagii waa baryayaanoo waa caabudayaan ghayr allah laakiin waxaa loo sheegayaa inayn bannaanayn maa yenbagii an lakum an tafcaluu dalik idinma habboona inaad saasoo kale samaysaan idinmana bannaanaa marka culamada qaarkood inkaari intay marka hore wada geliyaan bay marka dambe labadaa u kala qaadaan tawbiikhi iyo ibtaali culamada qaarkoodna marka horeba way kala qaybiyaanoo tawbiikhigana nooc gaaray ka dhigaan inkaariga aan tawbiikhiga ahaynna nooc kaloo gaaray ka dhigaan sidaa dambe aynu sheegnay ayuu shujaaci ku socday saas aawadee laba bayd uu ku kala fasiraayo istifaamka tawbiikhigaa iyo ka inkaarigaa ayuu nadmiyey oo wuxuu yidhi mustafhamu tawbiikhi muddaciihi bisidqi sifa waaqicun faciihi mustafhamu linkaari hayru waaqici wa muddaciihi kaadibun yaadaa faciy wuxuu yidhi mustafhamu tawbiikhi istifaamka tawbiikhiga ah muddaciihi bisidqi sifa cidda sheeganaysa run sifee oo waxaad tihaa waa shay waaqic oo jira wa waaqicun faciihi inuu dhacayna ku weele laakiin waxaa loo jeedaa in la sameeyo ma aha mana bannaana mana haboona waa lagu canaananayaa waa tawbiikhi mustafhamu tawbiikhi muddaciihi bisidqi sifa waaqicun faciihi mustafhamu linkaari hayru waaqici mustafhamka inkaarka ah ee aan tawbiikhiga looga jeedin ila culammada qaar baa intay inkaari marka hore yidhaahdaan tawbiikhigi iyo ibtaaliga ka wada farciya oo laba qaybood oo inkaarka gudagelaya ka dhiga istifaamka inkaariga ah ee aan tawbiikhiga looga jeedin ghayru waaqici waa shay aan waaqic ahayn oo xasilin oo dhicinba waa sida astafa albanaati cala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun oo doorasho ilaahay hablaha doortay ou inamada ka doortay dee ma jirto waa khayr waaqic wa muddacihi kaadibun yaa daafaciy cidda sheegatana been bay sheegaysaa sidaa ku weeleen alaysa allaahu bikaafin cabdah marka la yidhahdo waa inkaar waxaa la inkirayaa wuxuu noqonayaa allah inaanu kaafinayn addoonkiisa ayaa la inkirayaa taa marka la inkirayana macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyu nafyi isbaatun buu u dhacayaa shay nafyi ah haddii la sii nafyiyo wuxuu noqonayaa sugis la sugay buu noqonayaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa inaanu ilaahay kaafinayn addoonkiisa wax jira ma aha ee waa kaafinayaa culammada odhanaya waa litaqriirna waxay u jeedaan macnaha ka dhalanaya ayaa saas marka mu'addaha labada tacbiiray culammadu ka cabbireen istifhaamku waa inkaari ama waa taqriiri almu'adda waaxidu siduu alcallaama maxamed alamiin ashinqiiti ba sheegay macnaha kale afraadee loo isticmaalo istifaamka siiqadii istifaam waalamri macno amarna waa loo isticmaala naxu fahal antum muntahuun idinku ma ka reebtoomaysaan loogama jeedo su'aale macnuhu wuxuu dhacaya ay intahuu waana noocay yidhaahdaan istifhaamun yuraadu bihi alamru waa siiqo istifhaam oo amar looga jeedo wa naxu a aslamtum yaa islaamteen waxaa loo jeedaa ay aslimuu islaama bimacnaa intahuu wa aslimuu fahala antum muntahuun waxaa loo jeedaa intahuu a aslamtumna waxaa loo jeedaa wa aslimuu macno kale waa loo isticmaalaa shanaad wanahyi macno nahyaa loo isticmaalaa atakhshawnahum faallaahu axaqu an takhshaw atakhshawnahum yaa ka baqaysaan waa istifhaam loo jeedo bimacna nahyi ay laa takhshawhum ha ka baqina laa takhshaw nnaasa wakhshawni oo kaley la macno noqonaysa faallaahu axaqu an takhshawh ilaahay baa u xaq leh inaa isaga ka baqataan ama tafdiil baad u fasirto ilaahay baa u xaqnimo badan inaa isaga ka baqataan haddaa u arkaysaan ama ay isleedihiin cid kale inaa ka baqataan way tahay yacni ilaahay inaad ka baqataan baa u xaqnimo badan marka macno nahyaa loo jeedaa takhshawnahum ay laa takhshawhum macnaha lixaad watashwiiqi jeclaysiin waa loo isticmaalaa naxwu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim hal adullukum maydin tusiyaa calaa tijaaratin tijaaro bayc mushtar tijaaradaasoo tunjiikum idin badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab mu'lima oo wax xanuujinaya idinka badbaadinaysa ma idin tusiyaa waa jeclaysiin altashwiiq waatarkiib baa looga jeedaa waayo haddii loo sheego la yidhaahdo arrinkaasi waa tijaaro idin badbaadinaysa iyo haddii inta la ibhaamiyo la weyddiiyo lagu yidhaahdo tijaaro faa'iidadeedu ay tahay inaa cadaab ka badbaaddaan oo cadaab idinka badbaadinaysa ma idin tusiyaa tatashawaf ilaa macrifatiha tijaarada inay garatay nafuhu hangaltaagayaan yaa aad baa loo soo qaabilayaa loo soo jeesanaya marka waxaa looga jeedaa jeclaysiin baa looga jeedaa waxaa la mida hal unabbi'ukum bikhayrin min dalikum liladiina itaqow cinda rabbihim jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar hal unabbi'ukum bikhayrin min dalikum waxaa looga jeedaa tashwiiqun wa targiib macnaha toddobaad wa tacdiim weynaynna waa loo isticmaalaa shayga la weynaynaayo naxu man da aladii yashfacu cindahu ila biidni man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidni xaal axwaasha ka mida ka shafeeco qaadaya waa kee ma jiraa loo jeedaa ilaa biidnihi xaal axwaasha ka mida mid shafeeco qaadayaa ma jiro ilaa biidnihi xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnih idanka ilaahay inuu ku lamaan yahay mooyaane xaal kale cid shafeeco qaadaysaa ma jirto istifaamkani waa bimacna nafyi sidaas aawadeed ilaa baa ka daba dhacday isagoo istifaamku bimacna nafyi yahay ayaa haddana waxaa loo keenay litacdiim weynayn la weynaynayo sidee weynayn loogu keenay yacnii cidamka uu ilaahay weyn yahay cadamadiisa iyo kibriyaadiisa daraaddii uu ilaahay aad u weyn yahay cid ku dhiiran karta agtiisa inay ka shafeeco qaaddo inuu rabbi u idmo mooye cid kaloo ku dhiiran karta inay shafeeco qaadda ma jirto axad agtiisa ka hadli karo odhan kara waan shafeeco qaadaya oo aan loo idmini ma jiro licadamati weynida u wen yahay daraaddeed marka waxaa loo keenay litacdiim baa loo keenay istifaamku waa bimacna nafyi laakiin siiqa litacdiim weynayn allah la weynaynaayo ayaa loo keenay macnaha sideedaad waxaa loo isticmaalaa taxqiir xaqiraadna waa loo isticmaalaa naxwu ahaada aladii madaxtahu kasiiraa sida inaad tidhaahdo war makaasuu ahaaday kaadii fara badan ammaani jirtay wuxuu u dhacayaa macno taxqiir buu u dhacaya shakhsigii aad mar noo ammaani jirtay makan buu ahaa muraadka looga jeedaa waa taxqiir qur'aanka haddii laga tusaaleeyo waxaa ka mid ah hadalkii gaaladu ay yidhaahdeen a haada aladii yadkuru aalihatakum war makanaa uu kii aalihadiinna sheegayay ahaaday makan buu ahaaday kii ilaahyadiinna sheegayoo ceebaynayo wax ka sheegayey istifaamkaa waxay uga jeedeen litaxqiir bay iyagu uga jeedeen nebiguna waxa weeye wax xaqiraada ma leh yaga ayaa xaqirna laakiin yagoo xaqiran bayna isu qabin yagu inay xaqiran yihiin ruuxa marka waxa weeye liitay haddana isla weyn carabtu waxay ugu mahmaan anfu fi samaa wa istun filmaa afkina cirkuu joogaa buuli yacni dabadana markaysagaa dhooqaday kula jiraan buuli marka iyagoo yagii xaqiran ayaa ciddii sharafta lahayd ay doonayaan inay xaqiraan waxay bacdi kale culammada ka midi u tusaaleeyeen hada aladii bacasa allaahu rasuula waxay yidhahdeen waxay u jeedeen litaxqiir culammada qaarkoodna waxay u tusaaleeyeen taasi litahakum culamada litahakum u tusaalaynayaa waxay ka eegayaan dee rasuulnimo uma qirsana rasuulna waa ku magacaabeen marka waxay ugu magacaabayaan tahakum ayay ugu magacaabeen macnaha sagaalaad waxaa loo isticmaalaa siiqada istifaam iyadoo looga jeedo tahakum yacnii ku dhalleel looga jeedo ciddii lagu diganayo oo lagu dhalleelayo naxu acaqluka yusawiqu laka an tafcala kada miyuu caqligaagu kuu bannaynayaa inaad sidaas samayso muraadka looga jeedo su'aasha wuxuu noqonayaa in tahakum looga jeedo qur'aanka haddii laga tusaaleeyo waxaa ka mid ah hadalkay gaaladii ku yidhaahdeen shucayb asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa ma salaadaadaa ku amraysa inaannu ka tagno waxay aabbayaashayee caabudi jireen xoolaha yaga waxaannu doonno inaannu ku samayno inaannu iska daynana ma ku amraysa waxay uga jeedeen tahakum iyo ku dhalleel bay uga jeedeen macno tobnaad waxaa loo isticmaalaa watacajub la yaabitaan sida hadalka ay yidhaahdeen gaaladii maa li haada arasuul ya'kulu alطacaama wayamshi fi alaswaaq waa la yaaban yihi maxaa u sugnaaday rasuulkan ya'kulu alطacaama cuntada cunaya wa yamshi fil aswaaq suuqyadana soconaya waa la yaabayn hadduu rasuul yahay sidee uu markaa cuntada u cunaa sidee uu suuqa markaa kasab ugu socdaa waxay noqonaysaa litacajub waxaa kaloo ka mid ah qaalat yaa weylataa aalidu wa ana cajuuzun wa haada baclii shaykhaa waa litacajub macnaha koob iyo tobnaad wa cala adalaal baraarujin baadi la baraarujinayo naxu fa ayna tadhabuun halkee baa markaa qabanaysaan oo tegaysaan loogama jeedo makaan in la weydiinaye waxaa laga tilmaamayaa dalaal iyo baadi inay ku sugan yihiin in la baraarujinayo bimacnaa waxa weeye baadi baa dhex dabbaalanaysa fii awdiyati aljahaalaati waddalaalaat yaa baa dhex dabaalanaysaa macnaha labiyo tobnaad waxaa loo isticmaalaa walwaciid gooddi atafcalu kada waqad axsantu ilayk miyaad sidaa samaynaysaa walxaal qad axsantu ilayka aan kuu samafalay miyaad saa igu samaynaysaa macaani badan oo kale loo isticmaalaa waa jirtaa waxaa ka mida cardigaa ka mida sida alaa ta'kuluun waa lilcardi baa looga jeeda waxaa ka mida taxdiid baa ka mida sida alaa tuqaatiluuna qawman nakasuu waxaa ka mida tawbiikh baa ka mida ilaama alkhulfu baynakumu ilaama tahwiil baa ka mida alxaaqatu malxaaqa wamaa adraaka malxaaqa waa litahwiil istibdaa baa ka mida mataa nasrullaah yacnii culamada qaarkood aad bay u badiyeen soddon macne wax ka badan bay qaarkood gaadhsiiyeen wa ama atamannii fa huwa talabu shayin maxbuubin laa yurja xusuuluhu likownihi mustaxiilan aw baciida alwuquuc tamanniga miyaa waa kii kuu sheegay inshaagu inuu shan qaybood ka koobay alamru iyo annahyu iyo alistifaamu iyo altamannii iyo annidaa marka kii afraad baynu maraynaa waa inshaagii dalabiga ahaa ayaa shantaa qaybood ay noo sheegeen mashaayikhdu inay ka kooban yihin inuu ka kooban yahay inshaaga talabiga wa ama tamannii tamanniga miyaa fa huwa talabu shayin waa shay in la doonoo la dalbo waa masdarun mudaafun limafcuuli waa masdar loo idaafeeyey mafcuulkiis shaygaasoo maxbuubin la jecel yahay shaygaa la jecel yahay oo laa yurjaa xusuuluhu aan la rajaynayn in la helo waxaan loo rajaynayn in la helo likownihi mustaxiilan ahaanshihiisuu mustaxiil ahaaday daraaddeed waxaan dhici karin uu ahaaday aw baciida alwuquuc ama ahaanshihiisuu ahaaday mid dhicitaankiisu fog yahay mustaxiil ma aha oo waa suuragal oo waa mumkin ha yeeshee in la helo ayaa fog labadaa nooc ayuu u yimaadaa shay la jecel yahay oo la doonaayo inuu markaa xasilo shaygaana aan lagu rajo badnayn amaba aan laga rajo qabin in la helaayo oo ama ah shay mustaxiila oo aan suuragalba ahayn ama mumkin waayahoo mustaxiil ma ahee sida loo helo ayaa fog oo markaa la fogaysanaya xaaladda jirta daraaddeed kaasaa waxaa la yidhaahdaa tamanni ayaa la yidhahdaa adawaad gaara ayaana tamanniga loo isticmaalaa adawaadkana waa inoo sheegi doonaan mu'allifiintu raximahum ullah ka qowlihi waa sida hadalkii shaacirku uu yidhi alaa layta ashabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashiibu alla jeclaan lahaayaa dhallinyaronnimadu inay maalin igu soo noqoto jeclaan lahaayaa waa nin gaboobay oo da'ah dabeedna wuxuu xasuustay berigu dhallinyarada ahaa ee xoogga ahaa markaasuu wuxuu tamanniyayaa oo jeclaysanayaa bal inay dhallinyaronimadii ay ku soo laabato ow dib dhallinyaro u noqdo layta ashabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu dabeedna aan uga warramo markay igu soo noqoto bimaa facala almashiibu waxay ciradu igu fashay marka wuxuu u tusaaleeyey nooca mustaxiilka buu tusaaleeyey mid kaloo isla macnaha tilmaamayaa wuxuu yidhi wuxuu ahaan jiray markii hore nin xoog badan oo wadaanta aad u shuba markaasaa isagoo da' noqday ayuu is yidhi xoolihii waraabi markaasaa marba markuu wadaanta jiido ayuunbaa markaa malaa meele xanuuntaayo markaasuu aa yidhaahdaa ama oo yidhaahdaa markaasuu maali idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun calaani am baytu leyta wahal yanfacu shay'an leytu leyta shabaaban buuca fashtaraytu maxaa ii sugnaaday buu yidhi oo markaan wadaanta jiido aan la cabaadayaa waxaan la qaylinayaa waa maxay marba oo baan leeyahay maxaan la cabaadayaa akibarun calaani am baytu ma gabow ayaa iga qaalib noqdo ifuulay mise guri baa ifuulay guriga waa kinaayatun cani waa majaaz calaaqadiisu maxalliyo tahayoo min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli baa loo jeedaa guriga ciddii ku sugnayd ayaa laga tilmaamaya layta wa hal yanfacu shayan laytu alla jeclaan lahaaya markaasuu haddana wuxuu yidhi intuu jumlo muctarida keenay oo miyay wax itaraysaa inaan laytu idhaahdaa laytu miyay wax i tamanni iyo jeclaysii maanta miyuu i anfacaya layta shabaaban buuca fashtaraytu alla maa dhallinyaro name la iibiyo oo iyadoo la gadayoo suuqa taalla maa la helo oo fashtaraytu dabeedna aan soo iibsado suuragal miyay tahay in dhallinyaranimo la iibiyo oo soo iibsada wax dhici kara ma tahay maya waa mustaxiil marka tamanigii ayaa loo isticmaala isagoo gabooboo da' noqday dhallinyaronnimadii inay dib ugu soo laabata iyadu miyay suuragal tahay maya taasina ma suuragal ah waa mustaxiil culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dhallinyaronimada uu tamaniyayo inay ku soo laabato laba mid weeye inuu uga jeedo quwatu shabaabiya awooddii iyo xooggii dhallinyarannimo inay ku soo laabato iyo inuu uga jeedo zamankaasi inuu ku soo laabto marka labaduba waa mustaxiilo midna waa mustaxiilun caadatan la caqlan midna waa mustaxiilun caqlan wa caadatan oo zamankaa tegay inuu soo laabtaa waa mustaxiilun caqlan waayo zamanku zaman ma yeesho zamankii saman kuma sii dhex sugnaado marka waa mustaxiilun caqlan quwadii iyo awooddii dhallinyaranimo inay ku soo laabanto isagoo da'a uu dib xoog u yeeshaana waa mustaxiilun caadatan la caqlan waxaa kulminaya labaduba inay mustaxiilun tahay marka waa tamanni talabu shayin maxbuubin laa yurja xusuuluhu likownihi mustaxiilan adaad khaasoo loo isticmaalo sida leyto oo kale in lagugu tusiyo ayaa tamannigii la yidhahdaa wa qowlilmucsiri waxaa kaloo u tusaale ah ruuxii faqiirka ahaa ee mucsirka ahaa ee aan waxba haysanin hadalka uu yidhaahdo layta lii alfa diinaarin alla muu ii sugnaado kun diinaar maan yeesho maantoo aan helo ninkani waa mucsir wuxuu ku qadeeyey xataa ma haysto diinaarkuna wuxuu ka kooban yahay dahab oo afar garaam iyo rubuc garaam rubci afar garaam iyo garaam rubci oo dahab ah ayaa diinaar la yidhahdaa bal kun intaa lagu dhuftay ka waran dee waxay noqonaysaa inay waxa weeye afar kiilo oo dahaba wax ka badan inay noqoto afar kiilo oo dahaba wax ka badan inay noqoto marka layta lii may ii sugnaato alfa diinaarin kun diinaar muu ii sugnaado afar kiilo iyo dheeraa dahab ah maan helo mustaxiil ma aha oo xooluhu marna waa yimaadaan marna waa tagaan ruuxi faqiirka ahaana waa dhici kartaa inuu dib qani ka noqdo laakiin xaaladdu ku sugan yahay marka la eego waa arrin baciidulwuquuc ah laakiin waa mumkinoo waa suuragal waxaa la mida hadalkii ay yidhaahdeen yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruunu innahu laduu xadin cadiim alla muu noo sugnaado waxa qaaruun la siiyey oo kale waa misaal qur'aanka laga misaalinayo waa nooci noocii baciidulwuquuca ahaa ayuu noqonaya waayo xoolaha qaaruun la oo kale in la siiyaa mustaxiil ma aha ee mumkin bay ahayd laakiin waa baciid ulwuquuc waxaa la mida misaal carabiya haddii la yidhaahdo layta lii maalan fa abniya masjidan oo faqiiran waxba haysan baa wuxuu idhi alla maan xoole helo aan dabayd masjid dhisee maan xoole helo xaaladda uu ku sugan yahay marka la eego dee waa baciid laakiin waa suuragal oo waa mumkin laakiin waa baciid ulwuquuc wa idaa kaana alamru mutawaqaca alxusuuli marba hadduu arrinku ahaaday mid la filaayo helitaankiisa fa inna taraqubahu sugashada la suganayaa yusammaa waxaa lagu magacaabaa tarajiyan rajayn baa lagu magacaabaa wa yucabbaru canhu waxaa lagu cabbiraa oo lagu sheegaa bicasaa casaa ayaa lagu sheegaa aw lacalla ama lacalla ayaa lagu sheegaaye leyta iyo erayada la midkee adawaatu tamanniga a ah laguma sheego tan wuxuu u keenay inuu kala farqiyo bayna atarajii waatamannii tarajiga iyo tamanniga ayuu kala caddaynaya oo tamannigi iyo tarajigii waa kala duwan yihiin casaa iyo lacalla waxaa loo isticmaalaa litaraji la litamanni layta iyo adawaadka kale la midka ana ee uu inoo sheegi doonana waxaa loo isticmaalaa litamanni baa loo isticmaalaa laakiin marmar waa dhacdaa min baabi taqaarudo in waxa weeye lacalla mawdicii leyta in loo isticmaalo tamanni ahaan looga jeedana way dhacdaayoo waynoo keeni doonaan laakiin sida u haalibkaa lacalla waa maxay waa taraji casaana waxaa u haaliba taraji marka arrinku hadduu ahaaday mid la filaayo mid shaygu inuu xasilo la filayo la rajaynayo waan laga niyad gaabsanayn inuu shaygu dhaco ee ay tahay mid la filayo sugashada la suganayee la filayo waxaa lagu magacaabaa taraji baa lagu magacaabaayo tamani laguma magacaabo adawaadka lagu isticmaalaana waa casaa iyo lacalla naxwu lacalla allaha yuxdisu bacda daalika amra tusaalihiisu wuxuu ahaaday sida in markaa la yidhi oo allah uu yidhi lacalla allaha yuxdisu bacda daalika amra ilaahay wuxuu mudan yahay oo aad rajaynaysaan yuxdisu inuu soo darrisiiyo bacda daalika dalaaqaa dabadii amran arrin inuu soo darrisiiyo ayaa rajaynaysaan waatay yidhaahdaan haddii lacallo ama casaa ilaahay loo tiiriyo waxay noqotaa shay muxaqaqay noqotaa ama tarajigu wuxuu u dhacayaa nisbada makhluuqa oo rajada ilaahay baa shaygaa rajaynaya lama yidhaahdo waayo shay aan la hubin inuu xasilayoo dhacayo ayaa cidi rajaysaa ilaahayna wax walba waa og yahay siduu noqonayo marka mawdicaa tarajigu ku soo arooro laba mid baa loo fasiraa in xaqiiqo laga dhigo waa sida laga sheegay aahaarta qaarkood ku timi casaa min allaahi waajiba casaa xagga ilaahay hadday ka ahaato waa shay waajib ah oo laazim ah xaqiiqo ah bacdu bacdulculamaaba wax ka reebo waxay yidhahdaan laba mawdic baa laga reebayaa casaa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayran minkun mawdica bacdi baa yidhaha laga reebo casaa rabbukum an yarxamakum mawdica awalka suuratulisraa ku suganna bacdi baa yidhaha laga reebo labadaa mawdic wixii ka soo hadhay casaada waxaa lagu fasirayaa inay tahay shay waajib ah xaqiiqo ay tahay inaysaa noqonayso haddii ilaahay loo tiiriyo waa marka ilaahay loo isnaadiyo loo tiiriyo labadaa mawdicna culammada qaarkood baa ka jawaabo waxay yidhaahdeen labadaasina qaacidada ka hadhi maayaan waayo casaa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu shardibay ku xidhnayd zawjaad ka khayr badan zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay ugu beddelo nebiga sala allahu alayh wasalam hadduu nebigu furi lahaa oo talaaqi lahaa dumarkiisaas way dhici lahayd qaar ka khayr badan in la helo nebigana loogu beddelo laakiin waxay u baaqatay shardigeedii inuu baaqday oo shardiga haddii la waayo mashruudkana waa la waayayaa waayo jawaabta shardigu waxay ku xidhan tahay shardiga laftiisay ku xidhan tahay saasoo kale ay kaga jawaabeen culammadu ay kaga jawaabeen calaa kulli xaal casaadu waxay noqonaysaa marka ilaahay loo tiiriyo shay waajib oo muxaqaqay noqonaysa lacalla marka ilaahay loo tiiriyana saas si la-eg bay noqonaysa ama waxay noqonaysaa tarajigu inuu u dhacayo binnisbati lilmakhluuq nisbada makhluuqa tarajigu u dhacayaayo idinkaa ilaahay ka rajaynaya macnuhu dhacaya sidaas ayaa macnuhu dhacaya marka tamanniga iyo tarajigu waxay ku kala duwan yihiin adawaadka lagu isticmaalona waa ku kala duwan yihiin tamannigiina waa mustaxiil ama waa baciid baciidulwuquuc tarajigina mustaxiil ma aha baciidulwuquucna inuu noqdaa laazim ma ahee wuxuu noqon karaa shay qariibulwuquucuu noqon karaa walitamannii arbacu adawaatin tamanniga waxaa u sugnaaday afar aaladood baa u sugnaaday yacnii afar xaraf baa loo isticmaalaa tamanniga waaxidatun asliya mid afarta ka midii waa asal baa loo nisbeeyo waa asliya oo yadaa tamanniga u asala inta kale furuucdii bay noqonayaan wa hiya leyta wa hiya taa asalka ah ee tamanniga u asalka ahi leyta leyta weeyi hadda leyta waa khabaroo waa biqasdi lafdiha lafdigeedaa maqsuud aho loo jeedaa wa alaaatun saddex ka mida adawaadka tamanniga loo isticmaalo ka midii ghayru asliyatin waa midaan asal loo nisbaynaynin ee farci ah wa hiya saddexdaa asalka aan ahayn ee farciga tamanniga ku ahi hal hal weeye naxu fahal lanaa min shufacaa'a fayashfacuu lana fahal lanaa may noo sugnaato macno tamanni baa loo jeedaa min shufacaa'a shafeeco qaadayaalmay noo sugnaadaan waxay ka mid tahay macaanida istifaamka loo isticmaalee aan asliga ahayn ee uu inoo tirinaayey tamanniguna waa ka mid oo mawdican oo kale u tusaalaha marka laba iyo tobanka nooc ee uu inoo tiriyey xasri lagu koobayo loogama jeedo macnayaasha loo isticmaalo culammada qaarkood waxay gaadhsiiyeen siddeed iyo labaatan macne ama waxay gaadhsiiyeen qaarkood waaba ka sii badiyeenoo saddex iyo soddon macnay gaadhsiiyeen halka kitaabkeennu uu qoray laba iyo toban macnoo kale bacdi kaleo aanu kitaabku inoo qorin oo aynu ishaarnayna waa jireen macnahanna waad ku daraysaa in tamanni loo isticmaalo oo adaadkii istifaamka sida hal hal khaasatan baa loo jeedaa adawaadka istifaamka kale maaha tamanni loo isticmaalo fa hal lanaa may noo sugnaato min shufacaa'a shafeeca qaadayaal may noo sugnaadaan gaaladii baa tamanniyaysaa fayashfacuu lanaa dabeedna ay noo shafeeco qaadaan fayashfacuu waxay noqonaysaa jawaab bay noqonaysaa walow low baa ka mida naxu falow anna lanaa karratan may noo sugnaato celini oo fa nakuuna dabeed aanu noqonno intay celini noo sugnaato min almu'miniina mu'miniinta aanu ka mid noqonno adduunyadii maa nalagu celiyo dabeedna mu'miniinta aanu ka mid noqonna way tamaniyayaana waa jeclaysanayaan waa lawdii oo tamanni loo isticmaalay wa lacallo lacallo ayaa ka mida oo iyadana tamanni loo isticmaalay naxwu qawlihi sida shaacirku hadalka uu yidhi asirba alqataa hal man yuciiru janaaxahu lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru wuxuu ahaa nin markaa jeclaaday cid marka gabadhuu jeclaaday baa ka fogayd markaasuu tamanniyayaa shimbiro duulayo hawada lalaya baa soo dul maray markaasuu sidaa u eegoo la yaabay sida dee sahlana ay u duulayaan iyo inaanu isagu duuli karay dabeedna wuxuu yidhi bakaytu calaa sirbi alqataa id mararna bii faqultu wa mihlii bilbukaa'i jadiiru asirba alqataa hal man yuciiru janaaxahu lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru wuxuu idhi waan ooyey calaa sirbi alqada shimbirta qada la yidhaahdo shamaceedii ayaan ka dul ooyey id mararna bii markay isoo mareen fa qultu waxaan idhi wa mislii bilbukaa'i jadiiru anoo kalena waan mudanahay inaan ooyo waa gartay inaan ooyaah oo waxaan doonayay baan aad uga fogah asirba alqada shimbirihii buu la hadlayaa yaa sirbigu waa jamaca kooxdiinnan shimbirahaay ee qata la yidhaahdo hamsadu waa nida nidaagu waa inoo soo socdaayo isla darsigeennu ku saabsan yahy asirbaalqata jamaciinnan shimbiraha ee qata la yidhaahdo hal man yuciru janaaxahu ma idinku jiraa mid i ammaanaysiinaya ama i caariyaysiinaya garbihiisa bal in yar aan ku yaro duule ee eh, mid garbaha i ammaanaysiinaya maydinku idinku jiraa lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru nusakha qaar waxay qorayaan hawaytu bay qorayaan waana kalad oo hawaa yahwii huwiyan hoobadkaa la yidhaahdaa la foorarsado ama hoos loo hoobto waa hawaa yahwii amaa hawiya yahwaa hawan yadu waa jacaylka hawiya waa jeclaaday yahwaa waa jeclaanayaa hawan waa baabu jacayl buu jeclaanay fajcal af'idatan min annaasi tahwii ilayhim waa baaburama hawaa yahwi waxaad ka yeeshaa qalbiyada dadka qaar ka mida tahwii miday u soo hoobanayso ilayhim iyaga xaggooda dadka qaar waxay ku fasiraan tahwii ilayhim qaaray jeclaysanayso labada maadee hawiya yahwaa iyo hawaa yahwii baa iskaga qaldamay qiraa'o shaadaan u malaynayaa in la akhriyey sida kale fajcal afidata min annaasi tahwaa inay shaadda taanfilayaan laakiin waa tahwi weyi markaa tahwi waa huwiyigii waa hoobadkii hawaytu ila sujuudi sujuuddii baan u hoobtay ama xiina yahwi ila sujuudi lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru waxaan rajaynayaa atiiru inaan duulo ilaa man qad hawiitu ciddaan jeclaaday inaan u duulaan rajaynayaaye garbaha mid i ammaanaysiinaysaa ma ku jirtaa qataagu waxaa la yidhaahdaa waa nooc shimbiraha ka mida oo jamac isu raaca oo jamacnimo u duula carabtuna aad bay u sheegaan shimbiraha qataaga la yidhaahdo dadka qaar baa ku sheega inay tahay fiinta laakiin sax ma aha shimbirahani waxay caan ku yihiin qataaga la yidhaahdaa waxay isu raacaan jamac fara badan bay isu raacaan labalaba keliya ma noqdaan ee jamac badan bay ku duulaan oo boqollaal ama markaa kumanaan gaadhaya ama boqolaal ah waxaanay ku caan yihiin waa shimbiro qurux badan haddii aad ka eegto nadka sawirka ay kuu soo dhigayaan waa shimbir dhexdhexaad ah qurux badan noocyaalna u qaybsantaha waa shimbir garasho badan oo carabtu waxay ku maahmaahaan ahdaa min alqata waa ka hanuun badan yahay oo meeshuu doonaayo waa uga garasho badan yahay shimbirta qadaagu siday u garato si ka badan buu markaa yacnii ruuxaas u gartaa ahdaa min alqata bay yidhahdaan masaafooyin konton kilomitira ama markaa waxa weeye afartan kilomitira laga yaaba habeenkii inay duusho oo meeshay ku socotayna inay garan waayen waxay kaloo carabtu yidhaahdaan asdaqu min alqata shimbirta qadaaga la yidhahdo waa ka run badan yahay codka xataa markay ciyayso waxay ku cidaa cod qataa u eg marka asdaqu min alqataa bay yidhahdaan calaa kulli xaal kuwaasuu la hadlaya mawdicu shaahid hadda waxaa loo jeedaa lacallii ilaa man qad hawiitu atiiru lacalliida waxaa laga tilmaamayaa hadda taraji ma aha waa tamanni baa looga jeedaa mawdici layta ayuu lacallo isticmaala waana shay aan suuragal ahaynoo dee inuu duulaa waa mustaxiilun caadatan caadada iyo sidii la bartay waa mid mustaxiil ku ah ilaahay qaadir waa ku yahay inuu ka yeelo insaanka mid duulaya laakiin sida muctaadkee la bartay ee caadada lagu ogaaday waa mustaxiilun caadatan inuu insaan duulaa aadami inuu duulaa marka hal iyo low iyo lacalla iyo leyte oo asalba u ah tamanniga afartaa adawaad baa loo isticmaala waxay yidhahdeen mu'alifiintu raximahumullah walisticmaali hadihi aladawaati fi tamani adawaadkan isticmaalka loo isticmaalayo fi tamannii tamanniga lagu isticmaalayo daraaddeed yunsabu lmudaaricu waa la nasbiyaa ficilka mudaaric ficilkaa mudaaricoo alwaaqicu fii jawaabiha dhacaya jawaabteedii adawaatu tamaniga jawaabteedii ku dhacaya waa la nasbiya innaga soo aragnay iyadoo la nasbinayo fahal lanaa min shufacaa'a fayashfacuu lana iyo falow anna lanaa karatan fanakuuna marka fa'duna waa faa'u ljawaab ama waxa weeye waa lirabdi waalfaa'u fi ljawaabi qul lirabdi wa ama annidaa'u nidaaga miyaa fa huwa talabu aliqbaali bixarfi naa'ibin manaaba adcuu yeedhmadu cid loo yeedhayaa fa huwa talabu liqbaali inuu soo qaabilo oo soo jeesto doonis la doonaayo weeye bixarfin lagu doonaayo xaraf xaraf baa lagu dalbaya xarafkaasoo naa'ibin naa'ib noqday manaaba adcuu adcuu meesheedii ka naa'ib noqday adcuu waa u yeedhayaa ama unaadii ayaa xarafkaasi ka naa'ib noqday wa adawaatuhu adawaadka nidaaga loo isticmaalaa amaaniyatun sideed weeye yaa yaa weeye waalhamzatu iyo hamze weeye wa ay ay weeye wa aa aa weeye wa aay aay weeye wa ayaa weeye wa hayaa weeye wa waa weeye sideeddaa xaraf weeye faalhamzatu hamzadu wa ay yo ay labadaa xaraf lilqariibi waxay u sugnaadeen linidaa'i alqariib kii dhowaa yeedhista loo yeedhaayay u sugnaadeen wa khayruhumaa adawaadka kale ee lixda ah ee nidaaga loo isticmaalayaana lilbaciidi ay linidaa'i albaciid kii fogaa yeedhista loo yeedhaayo ayay u sugnaadeen waqad yunazalu waa dhacdaa in la dejiyo albaciidu kii fogaa mansilata alqariibi kii dhowaa meeshiisii iyo maqaamkiisii in la dejiyaa waa dhacdaa fa yunaadaa waa loo yeedhaa kii baciidka ahaa bilhamsati hamse waa loogu yeedhaa wa ay ayna waa loogu yeedhaa yacani waxaa loo jeedaa xaalaadka qaarkood marka qad in la gelin lahaayoo kale way fiicnaan lahayd waqad yunaadaa bilhamsati la odhan lahaa laakiin waxaa ka horreeya waqad yunazalu markaa taasaa saa'iq ka dhigtay fa fa yunaadaa waa loogu yeedhaa markaa la dejiyey baciidkii mansilata bilhamzati hamza loogu yeedhaya wa ay ay baa loogu yeedhayaa ishaaratan tilmaamis la tilmaamayo daraaddeed ama la tilmaamayaa loogu yeedhaa ilaa annahu kaa baciidkahay lishiddati istixdaarihi xaadiritaanka uu ku xaadirka yahay daraanshahay daran tahay daraaddeed fii dihni almutakallimi ka hadlaya maskaxdiisa ay ku xaadirka tahay saara wuxuu noqday kal xaadiri macahu sidii mid la joogo kalu noqdo ka qowli shaaciri waa sidii ninkii shaacirka ahaa hadalkuu yidhi waxaa la odhan jiray baa la yidhi ibnu xayuus baa la odhan jiray oo wuxuu noolaa qarnigii shanaad ayuu noolaa ninka ibnu xayuus la yidhaahdaa ee shaacirka ahi hadalkuu yidhi oo kale weeye assukaana nacmaani alaraaki tayaqanuu biannakumuu fii rabci qalbiya sukaanu assukaana nacmaani alaraaki yacni nacmaani alaraak waa tog weeyi togaasi wuxuu ku yaallaa maka agteeda ayuu ku yaallaa marka dambana carafa ah agagaarkeeda ayuu soo gaadhaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maka iyo wuxuu u dhaxeeyaa daa'if laakiin jihada carafuu marka dambe yimaadaa mala ku soo biyodalaa geedka cadayga la yidhaahdaana waa ka bixi jiray agagaarkiis marka nacmaan al araak baa la odhan jiray marka togga nacmaan al araak la yidhaahdo ee cadayga leh kuwii degganaayo tayaqanuu waxaa yaqiinsataan biannakumuu idinku fii rabci qalbiya qalbigayga makaankiisa rabciga meesha la degaa la yidhaahdaa sukaanu inaad deggan tihiin ogaada oo yaqiinsada ninkani markaa waa ka fog yahayoo cidda uu la hadlaya uma dhowaa meel fog buu joogaa maqrib fog oo kale u joogaa dabeedna halkaasuu ka dhawaaqayaa isagoo halkaa ka dhawaaqayaa adawaadkii nidaagee loo isticmaali jiray waxa baciidkaa ah loogu yeedhi jiray sida ayaa iyo hayaa iyo markaysagaa muu isticmaalin ee tii qariibka loo isticmaali jiray oo hamsada ah buu isticmaala marka isagoo ka fog buu wuxuu dejiyey mansilatalqariib sidii wax u dhow meeshiisoo kale dejiyey dabeedna waa kale waxaa yaqiinsataan inaa qalbigayga deggantihiin yaa dee qalbigiina ruuxuu ku sugan yahay qofka de aad buu ugu dhoweeyey sooma isagaabuu ka mid yahay dee cidda halkaa deggani waxay leedahay mansilata alqariib dee sidii qariibka loogu yeedhi jiro kale waa in loogu yeedhaa waxaana ku jira xagga badiica marka laga eego jinaas baa ku jira oo assukaana iyo sukaanu lafdigii waa iswaafaqsan yihiin waana kala macni lafdiga noocaasoo kaleyna ee jinaasku ku sugan yahayna waa lafdi maliixa oo waxay ka mid tahay waxyaalaha hadalka qurxiyay ka mid tahay laba eray oo isku lafdi ah in la sheego haddana kala macno ah siyaaq keliya lagu wada sheego waqad yunazalu waa dhacdaa in la dejiyo alqariibu kii dhowaa manzilat albaciidi kii fogaa meeshiisii in la dejiyo waa dhacdaa fayunaadaa waa loo yeedhaa biaxadi alxuruufi waxaa loogu yeedhaa xuruuftii mid ka mid a ah. almawduucati lahu loo dhigay lahu ay lilbaciidi baciidka loo dhigay ayaa loogu yeedhaa kii qariibka ahaa ishaaratan tilmaan la tilmaamayo daraaddeed ayaa loogu yeedhaya ilaa anna almunaada inka loo yeedhaya cadiimu sha'ni sha'nigiisu weyn yahay rafiiculmartabati darajadiisu ay sarrayso xataa ka'anna bucda darajatii ilama ay aad moodayso derajadiisu siday u fog tahay filcidami xagga markaa weynida iyo rifcada iyo korraynta ay ugu fog tahay derajada markaa fogaanshihiisu filcidami ay ku fog tahay iyo warifcati can darajati almutakallimi kan hadlaya derajadiisa ay ka fog tahay bucdun filmasaafati yacnii masaafadii fogaansho ku sugan oo kale aad markaa mooddo ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo ayaa mawlaaya mawlahaygiiow wuxuu sidaa leeyahay wa anta macahu walxaal anta macahu adigu aad u weheliso oo aad laba joogto ayuu wuxuu ugu yeedhayaa sidii wax ka fog aw ishaaratan ama tilmaan la tilmaamayo ila inxitaadi darajatihi inay darajadiisu hoosayso la tilmaamayo ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo ayaa haadaa kaasow liman huwa macaka aad ku tidhaahdo mid ku weheliyo kula jooga aw ishaaratan ama tilmaan la tilmaamayo daraaddeed loo dejiyo kii qariibka mansilata albaciid ilaa anna asaamica la tilmaamayo in kan maqlayaa ghaafilun uu moog yahay oo ghaflo ku sugan yahay linaxwi nawmin aw duhuulin wuxuu ghaflo ugu sugan yahay hurdo oo kaluu markaa ku jiraa oo inankiibaa isagoo darsigii dhegaysanayuunbuu luloodo waaba yaro gamaan markaasaa dabeedna loo yeedhoo la yidhi ayaa fataa wiilkow markaa khafladiibaa waxaa laga soo qaaday sidii wax fog oo kale ila dihnigii markaa xaadir ma aho ma joogee mar haddii waxa weeye maskaxdii jeesatay oo khafla ku dhacday oo hurda haleeshay ama uu ilaaway oo uu markaa yaro baxayba yaa waxaa loogu yeedhayaa sidii wax baciid oo kale loogu yeedhayaa aw duhuulin ama khafla uu ku sugan yahay ma hurdee waa hamiyayo war kale ayuu markaa galay maskaxdiisii baa wax kale ku mashquushay jasadkii baa inala joogee qalbigi waa inaga maqan yahayoo wax kalu ku dhex jira dersiga lama socdo muuqaalkiisa ha eegan meeshuu iska fadhiyaa kaasi wuu badan yahay soo maa ka'annahu ghayru xaadirin fi majlisi waxaa la tilmaamayaa sidii inuu yahay midaan joogin meeshaba ka qawlika waa sida hadalkaaga aad ku tidhaahdo lisaahii kii sahwisanaa ayaa fulaanu hebelow ka baciidkee fog sidii loogu yeedhi jiro kale ayaa loogu yeedha mawduuca aynu joognaa wuxuu ku saabsan yahay yeedhmada cid loo yeedhaayo ayuu ku saabsan yahay nidaagu waa yeedhmada cid loo yeedhaayo waxaanay mashaayikhdu ku fasireen dalabu aliqbaali bixarfin naa'ibin manaaba adcuu qaabilitaan uu soo qaabilo in la dalbo ayaa la yidhaahdaa cidi ay soo qaabisho ayaa la dalbayaa xaraf baana lagu dalbayaa ka naa'ib noqday manaaba adcuu adcuu meesheeda ayuu ka naa'ib noqday waxay culammada qaarkood ka cabbiraan waa talabu aliqbaali biyaa aw biixdaa akhawaatiha sida ibnu cuthaymiinba ka cabbiraayo waa in iqbaal cidi soo qaabisho la dalbaayo oo lagu dalbaayo ama yaa ama adawaadkii kale la walaalkaha lagu dalbayo taasaa waxaa la yidhahdaa nidaa baa la yidhahdaa manaaba adcu waxay u yidhaahdeen munaaduhu wuxuu noqonayaa mid markaa loo yeedhayo waxa markaa nasbinayaa wuxuu noqonayaa ficil qadaran oo xarafka laga naa'ib yeelay sida mashhuurkae culammo badan ay maraan qowl kalea wuxuu leeyahay oo culammada carabiyada qaarkood ku tageen laakiin mashhuurka aan ahayn maye eraygan loo isticmaalay nidaaga adaadkan loo isticmaalayo ayaa nasbinaya ilaa qaarkood ay ka cabbireen asmaa'ul afcaalka ha lagu daro oo ay dooneenba xuruuftii inay ka saaraan saasina jayid maaha marka sida mashhuurka ahi waa in marka adcu ay qadaran tahay xarafkanna laga naa'ib yeelay oo meesheedii la dejiyey adawaadka haddaba ku tusinaya nidaaga cid loo yeedhaayo waa siddeed kelmadood siddeeddaasi waxay tahay waa yaada waa hamsada waa ay waa aa aa aayaduna waxa weeye waa adaad nidaa loo isticmaalo waa aay aayna waa ka mid wowga la gelinayaa waa lilcadfi oo yaada inta ka dambaysoo dhan wow baa la wada socdaa wowgaa la wada socdaa waa lilcadfi marka waxay noqonaysaa marka gaar loo tirinaayo yaada iyo hamsada iyo ay iyo aa iyo aay waa aay waa la medaya hamsada iyo ayaa iyo hayaa iyo waa waa oo loo isticmaalayo nudbadiiyo loo isticmaalayo marka siddeeddaa kelmadood weeye waxaa haddaba jira shaygu hadduu qariib yahay iyo hadduu baciid yahay adawaadka waa loo kala isticmaalaa oo waa u kala asalsan yihiin hamsada iyo ay waxaa loo isticmaalaa lilqariibi siday mashaayikhdu mareen oo shayga qariibka eh dhow ama hamza loogu yeedhaa sidaa uu yidhi asirba alqada hadda waaba ka fog yihiin oo de markiiba duulo oo ka tagee laakiin nuzila mansilata alqariib sidaa uu yidhi oo kale asukaana nacmaani alaraak oo nuzila manzilat alqariib isagana qof kula jooga markaad la khitaabayso hamsadaad ugu yeedhis inaad hamsada u geliso ayay noqonaysa ama ayda u geliso ama ayda aad u geliso adawaadka kale lixdaa waxaa loo isticmaalaa baciidka culamada qaarkoodna saddex qaybood bay u qaybiyaan waxay yidhahdaan waa qariib iyo mutawasit iyo baciid saasoo kale ka dhiga bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin qariibka hamsadoo keliya loo isticmaalaa culamada qaarkoodna waxay leeyihiin yacni qariibka waxa u khaasa hamsada bay bacdu ahlicilmi leeyihiin aydana qariib iyo baciidba waa loo isticmaalaa waxaa ka muuqata mashaayikhda hadalkooda in yaada loo isticmaalayo linidaa'i baciid laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen qariibka iyo baciidka waa loo isticmaalaa culammada yidhiyaada waxaa loo isticmaalaa linidaa'i albaciidna waxaa ka mida ah zamaqshari iyo culamo kaleba saasay mareen waana sida mashaayikhdu hadda ay marayaan laakiin sheikhi ibnu xaajib la odhan jiray isagu waxauu yidhi maya labada mid walba waa loo isticmaalaa yaadan oo qariibkiina waa loo isticmaalaa baciidkiina waa loo isticmaalaa ibnu xaajib baa odhanaya waxaanuu ku tacliiliye u yidhi labada mid walba iyadoo loo isticmaalayo waa la arkay in mid la odhanaayo asal bay ku tahay ta kalena majaaz bay ku tahay Eh, waxay noqonaysaa khilaaful asli bay noqonaysaa waxay u baahanaysaa daliil ayay u baahanaysaa laakiin cidda qabtaa in markaa loo isticmaalo baciidka waxay leeyihiin haddii qariibka loo isticmaalo yaada haddii qariibkii yaada loo isticmaalo waxay leeyihiin nuzila mansilat albaciid baa la dejiyey ama waxa loo dejiyey in marka xagga derajadiisu ay fog tahay ama waxa loo dejiyey waxaa loo doonayaa in markaa la weynaynayo oo shay cadiima inuu yahay lagu tirinayo calaa kulli xaal adawaadkani dhammaan waxaa loo isticmaalayaa nidaagaa loo isticmaalaya abulcataahiya isagoo ayaada isticmaalaya wuxuu yidhi ayaa man caasha fi dunyaa tawiilan wa afna alcumra fii qiilin wa qaali wa atcaba nafsahu fiima sayafna wa jammaca min xaraamin aw xalaali habi ddunyaa tuqaadu ilayka cafwan alaysa masiiru dalika lizawaali yacni waxa weeye wuxuu u yeedhay ayaa man caasha fi dunyaa tawiilan kaaga adduunyada wakhtiga dheer ku noolaadayow ila marka cid loo yeedhaayo ciddaasina fog tahay codka waa la jiidaa soo maa af soomaaligaba saa waa dareemaynaa soo maa marka cid koo fag loo yeedhayo dee hebelow la yskama yidhahdo codkii waa in la jiidaa marka ayaa iyo hayaa iyo marka la iyo aa ah, iyo aay jiidistii codka la jiidayaa meesha ku jirtaa yaa jiidistii codka la jiidayey ila cid fog baa la doonayaa in la gaadhsiiye ayaa meesha ku jirtaa marka wuxuu idhi ayaa man caasha fi dunyaa tawiilan kaaga adduunyada wakhtiga dheer ku noolaadayoo wa afna alcumra fii qiilin wa qaali cimrigiina ku baabi'iyoo ku dhammeeyey qiil iyo qaal waa la yidhi iyo wuu yidhi qiila wa ku dhammeeyey wa atcaba nafsahu fiimaa sayafnaa naftiisana ku daaliyey wax baabba'ayoo dhammaanaya wa jammaca min xaraamin aw xalaali xoolahana ka ururiyey xalaal iyo xaaraamba habidunyaa tuqaadu ilayka cafwan ka soo qaad adduunyada in lagu keeno ama tusaaqu ilayka cafwan yani adduunyada in bilaash laguu keeno ay kuu timaaddo adduunyada iyadoo markaa iska rarano soconaysaa alaysa masiiru dalika lizawaali meeshay ku dambaynaysaa miyaynay baaba ahayn wixii ku anfacayey maxaad u ilowday waxaan wax wada baaba'aya miyaynay ahayn miyay baaqi noqonayaan abilcataahiya wuxuu caan ku ahaa ashcaar zuhdiyaadka ku saabsan ayuu caan ku ahaa ashcaaro fara badan oo zuhdiyaadka ku saabsan buu aad uga gebiyey marka mashaayikhdu waxay yidhahdeen raximahumullah kii baciidkaa waa dhacdaa meesha qariibka in la dejiyo sida qariibka loogu yeedho kale ka kugu dhow sidiisa in loogu yeedho waa dhacdaa oo nugtada ku jirta maxay tahay marka shay baciidkaa ah loo yeedhaayo oo sidii mid qariib ku ah oo kuu dhow loogu yeedhayo nugtada ku jirtaa waxay noqonaysaa waxaa la leeyahay sidaada aad iiga fogaatidbe ee yaa oo masaafo badan ha inoo dhaxayse sidaad qalbigayga ugu xaadirka tahay waxaad ka dhigan tahay ka'annahu marka inaad ila joogtoo kale ila qalbigayga haddaad ku jirto xuskaagii ku jiro yaa adigu inaad ila joogtaad ka dhigan tahay mid baa wuxuu yidhi la in qibta can caynii lamaa qibta can qalbii haddaad ishayda ka qarsoonto qalbigayga ka qarsoomi mayse laba isu dhow oo kala dheer baa jira laba marka kala dheer oo isu dhow baa jira bimacnaa waxa weeye qurbigu ma aho keliya masaafada marka isagoo ka fog ayaa sidii wax u dhow oo kale uu ka dhigan yahay markaasuu sidii kii u dhowaa ayuu ula khitaabaya assukaana nacmaani alaraaki tayaqanuu biannakumuu fii rabci qalbiya sukaanu waa saas waxaa kaloo dhacdaa kii qariibka ahaa ee dhowaa in la dejiyo kii kaa fogaa meeshiisi iyo maqaamkiisii in la dejiya dhacda oo loogu yeedho sida kii kaa fogaa loogu yeedhi jiroo kale in loogu yeedho haddaba taas mar waxay noqonaysaa ciddaa in la sharfayo iyadoo kuu dhow baa haddana waxaa loogu yeedhayaa sidii wax kaa fogo kale oo mar ciddan waa la ixtiraamayaa waa la sharfayaayo waxaa looga jeedaa aad ila joogtidbey mansiladaad iyo sharaftaada korraysooo waxaad ka dhigan tahay kaannahu cirkaasoo kale aad joogto oo jasadkaagu ha ila joogo ee isku martaba ma nihin mar haddaad culuwigii iyo rifcadii iyo korrayntii aad ku sarrayso ixtiraam aan ku ixtiraamayo martabadaad iyo derajadaadu korrayntay korrayso aan dejinayo masaafada markaa fogaanshaheediioo kale ayaan saa kula khitaabaya ayaa mawlaaya addoon baa wuxuu la hadlayaa sayidkiisii markaasuu wuxuu idhi ayaa mawlaaya mawlahaygiiow ugama jeedo halkan inuu xaqirayo ama khafle u nisbaynaayo ee wuxuu uga jeedaa inuu sharfayo uga jeedaa ou leeyahay waa kala dheernaho dee adna markaa cirkaasaad joogtaa adna markayse markaa xoo dhulkaan joogaa marka sidii cid iga fogoo kalaan kula khitaabaya marka qaraa'intaa lagu garanaya ama mawlaha macaani badan baa loo isticmaalaayoo labaatan macnaa loo sheegaye mawlaha markaa la yidhaahdo loogama jeedo sayidkiiye waxa looga jeedaa ama saaxiibkii baa loo jeedaa ama inadeerkii baa loo jeedaa markaasuu yidhi ayaa mawlaaya mawlahaygiiow sharafta badnaayee korreeyey marka wuxuu la khitaabayaa ugu yeedhayaa sidii wax ka fogoo kale wuxuuna u jeedaa caliyun fii darajatii darajadiisuu korreeyaayo kaannahu inuu ka fogiyo kale wuxuu sidaa ugu yeedhayaa wa anta macahu ama wuxuu tilmaamayaa darajadiisu inay hoosayso oo odhaahdan mar waxaa lagu tilmaamayaa darajo koraysa ila sidii baciidkaa loogu yeedhay baciidnimadu mar waxay noqonaysaa bucdun filculuwi waalrifca marna waxay noqonaysaa bucdi xagga markaa hoosaynta uu markaa ku fog yahay aw ishaaratan ila inxidaadi darajatihi ka qawlika ayaa haada liman huwa macak yani kaasow waxaa laga tilmaamayaa waa hooseeyaayoo ilama derajatiin ama waaba la joogaaye ruuxii waa yaro baxay oo maskaxdiisii baa wax kale ku mashquushayoo warka iyo waxa la sheegaya lama socdo waa haafil ama hurduu ku jiraa ama waa hamiyeyoo yacni markaa war kaluu galay oo jasadkiisii baa inala joogee maskaxdiisii waa inaga maqan tahay wax kalay ku mashquulsantao ku maqan tahay kaasoo kale isagoo majliskii joogaa ayaa haddana waxaa loogu yeedhayaa sida marka kii fogaa oo khafladan uu ku dhacaya ama hurdada ah ama mashquulka kala ah ayaa waxay ka dhigaysaa ka'annahu ghayru xaadir sidii midaan jooginoo kaleu noqonaya waa xaadiruljismi haa'ibualqalbi jidhkiisii baa jooga laakiin qalbigiisii baa maqan qalbigiisii ayaa maqan adigoo galaaskii ku jiro ardaydii xaadirinayaa mid waxa weeye waa mashquulayoo markaad nambarkiisii sheegaysay xaadir maba odhanba waxaad ku qortay haa'ib hadhowbu dabeedna wuxuuhi waan joogay waar sax bay ahaydoo waad maqnay ila qalbigaagibaa maqnaaye mar hadduu qalbigaagii maqnaa dee in la yidhaahdo ghaa'ib buu ahaayoo wuu maqnaa dee ictibaar bay sixa ku leedahay waa saxiixun biictibaar biictibaari qalbi marka loo eegaayo ayuu gaa'ib ku ahaa ka qawlika lisaahi ayaa fulaanu hebelow lagu yidhaahdo marka ayaadiina waxaa loo isticmaali jiray nidaagii baciidka ahayd baa loo isticmaali wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub